إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabih waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wasidna cilma walxamdu lilaahi calaa kulli xaal amaa bacdu aayadda koob iyo soddon baynu ka bilaabaynaa ka mida suuratu yuusuf waxaynu kusoo dhex jirnay qisadii nebi yuusuf calayhi salaam waxa ay inoogu joogtay iyada oo gabadha iyadaa ninkeedii uu gartay inay iyadu gafsanayd yuusufna uu yahay kaberida ah ee aan eedan iyadoo ay sheegtay aan la qabin waxaynu soo aragno aayadda u dambaysee soddon ay sheegaysay in lagu sheekaystay iyadii oo dumar magaalada joogay ay soo qaadeen arrinkeedii tilmaameenna inay ku gafsan tahay arintaa sida ka muuqanaya aayaadka dambe insha allahu tacaala dumarkaasi inay qaar iyada xidhiidh ay leeyihiin tahay ayaaynu halkaa ka arkaynaa nebiga nebi yuusuf calayhi salaam qisadiisu dee dhinacyo badan bay tusaale ka tahay oo rasuulkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay uu ku qancinaya ummaddaba tusaale ay ka tahay dhinacyaday tusaalaha ka tahay waxaa ka mid a ama fitnadii iyo imtixaanka xagga ehliga kaga imanaya qofka ehelkaaga inuu imtixaankaaga imanayo de waa inagii soo aragnay fitnada iyo imtixaanka waxaa ka mid a qofka in tijaabooyin kala duwan uu marayo oo dee duulimaadka dhiblayska uu soo qaadaya ay ka mid ila weerar buu soo qaadaya markaa tusaale wuxuu yidhi nebi yuusuf xagga cifada iyo dhowrsoonaanta macnaa dhowrsoonaanta uu qofku dhowrsoon yahay ammaanta iyo qiimaha uu ku helayo qisadu tusaale u tahy waana midh waajiba dadkeenna iyo bulshadeenna iyo ehelkeenna inaynu ku tababarno cifada iyo dhowrsoonaanta baasha sinada la yidhaahdana haddii qofku uu ka dhannaan waayey xumaanta ah waxay ka mid tahay waxyaabaha cuqubadooda intaan aakhiraba la gaadhin ifka ilaahay uu soo dadejiyo sinada iyo dulmiga iyo caaqnimada qofku waalidkiisa caaq ku noqda iyo waxay ka mid yihiin waxyaabaha intaan cuqubada aakhira la gaadhinba mid ifkaa ilaahay uu ku abaalmariyay qofka nin shaacira baa wuxuu ihi cifuu tacifu nisaa'ukum fi lmaxrami watajannabuu maa laa yaliiqu bimuslimi ina zinaa daynun fain aqradtahu kaana alwafaau min ahli beytika faclami man yazni yusna bihi walow bijidaarihi cifuu tacifu nisaa'ukum fi lmaxram war dhowrsoonaada buu ninkaa shaacirka si reerkiinu u dhowrsoonaado watajannabuu maa laa yaliiqu bimuslim waxaan qofka muslimkaa u qalmin oo sinadaasa iska daaya hiya suu walfaxshaa qur-aanku labadaasuu isticmaalaa foolxumo iyo ceeb ina zinaa daynun fain aqradtahu kaana alwafaau min ahli beyt sinadu waa amaah haddaad ama ahaato ehelkaagay ka go-antay oo laga oofinayaa qofka had iyo jeer wadwaadka ah ee dadka ku meeraysta dumarkooda waxaa la arkaa un kuwii soo baxdooboo ibtiroobay horidiisa hadday tahay wawaadkiisa hadday tahay walaalihii hadday tahay dee muxuu odhan isagii baa awr daban la'aan dhacay aheh muxuu ku odhan doonaa dumarkii ma iska daaya buu odhan soo adiga baxay odhane marka bahasha sinada la ydhaahdaa waa dayna ama badsa ama yaraysa buu yidhi ninkaa shaacirkii wax jiro weye man yasni yusna bihi walow bijidaari qofka sinada caadaysta isna waa laga sinaysan isagiiyo ehelkiisa walow gidaarkiisa kola la soo doontana haddii reerkiisa la waayo intoo mid lasoo kaxaystaa gidaarkiisa lala iman buuhi ninkaa shaacirka waa run waa cuqubooyinka qofka cafiifkaa ah, ilaahay wuxuu ku barakeeyaa markuu guursado ubad dhaqsaa inuu siiyo u fiirsada qofba qofka uu ka adaab wanaagsan iyo ka akhlaaq wanaagsan rag iyo dumar barakooyinka ilaahay uu geliya waxaa ka mid a ah. ubad badan baa markiiba ilaahay u furaya kanna waxaa laga yaabaa inay ama isagii iyadu isku wareeraan ama uu noqdo ama wax ka naaftaanoo wax ka silanaadaan ila waa lagu maqan yahay taasi waa mid weeye wakhtiganna markii guurku yaraaday oo waxyaabaha dee yareeyay wax badanba cawaamishu waxyaabaha guurka yareeyay dhaqaalo la-aanoo qura ma ah. laakiin waxyaaba badanoo kalaa jira xaalad abuur baa jira inagiiba xaalad abuura xaalad abuurka ma maqasho waa luqadaa cusube <laughs> waa mushkilad dadku sameeyeen wey xaalad abuurka laguu sheegaya mushkilad dadku sababu yihiin wey nin waliba intuu ku guursan lahaa ee reer uu ku dhislaa uu ku qaylaya maalin walba cishriin dolar iyo shan iyo toban dolar iyo toban dolar buu ku qaylaya waxna maha inuu kuleeya waa cabanaya waa xaalad abuur waxaa ka mid a dee guurkiioo la qaaliyeeyey macnaha wax aan sharci ahaan waxba ku xidhnay yaradkii iyo gabaatigii iyo fujaankii iyo filinjarkii iyo sooxasiisma daba yaallaan inankii markuu arko waxaasoo kala dambeeya oo loo soo faydfaydanaya mar tolkiibaa soo socda mar sodonkii iyo baa soo socda mar saaxiibadihiibaa doonaya in eh, laga tumo mar dee inantiibaale waxaasoo dahabiya waxaasoo alaabiya waxaasoo kadaaya tobannaan kun dee xaggaanu ka keennaa buu leeyay laakiin haddii la odhan lahaa masruufka ma haystaa inanta ma ku filan yahay haa boqolkeeda dollara meherkana ma haya haa ma dhaqan karaya haa macasalaam waxyaabo badan baa runtii isku hoos jiroo midna waxa badanaya sinadii agab badanoo sahlayaana waa jiraa maanta oo dee dhiiri waxan baase la daawanayo qodhiisu baahidii iyo buu sii kicinaya ilaa waxaa la ydhaha ina alcayna lqalbi qalbiga boostiisa waa isha markay ishii ibtiloodo qalbigina wuu ibtiloobaya farjigina wuu ibtiloobaya waxyaabaha mushkiladda si ah waxaa ka mida gaadiidkii iyo moobaylkii ma ku darsatay liiska iyagana <laughs> maalin dhaweed xikaayo cajiibaa dhacday ninbaa moobaylkiisii laga xadaoo markaasuu raadiyey inanbaaba ka qabatayba dabeedna intuu askar kaxaystay buu iyadii la ballamay eblaayo misunimaadna haa horay baabay ka leedahay baan isunimaadnaba isna iyada ma doonaya mobaylkiisa la dhacay buu doonaya <laughs> dee soo taagta iyadoo cadar isa soo maraysa bay tihi way kan isna laba askari buu hor joojiyo wuxuu yidhi anna way kan <laughs> ma laba saddex cisho ka hor bay ahayd qam sidii baa inantii lagu xidhay inantii macaabi iyo caydh male ayaa daradaa dhacdee Ehm, bahalkaasaa isaguna ibtila ah markaa hablihiinna muraahiqaadka ah ama wakhtigaa qofka caqligiisu aanu ku filayn iyo inamada yaryaree sekandariga iyo aduu wakhtigaa dhowriyo toban jirka labaatan jirka meelaha ka daayo kala taliya inkastoo in badanoo ka mid adaanay ah ka tala qaadanaynba gaadiidkiina de waa kaasoo inantiina way wadataa inankiina wataa markaa runtii roblam badan balaayo badan baa jire xalku waxa weeye ka hortagaasoo ah in guurka la dhiiriyo guurka aynu dhiirinno inan iyo inan inan iyo carmalba suuq badan ha helaan insha allahu tacaala oo labalaba iyo saddex iyo afar iyo dee guursada aa intaba leanna iyada qudhigeedu xal bay noqonaysa <clears throat> xal bay noqonaysaa ceebtanunbaa inoogu daran iyo sinadan ayaa inoogu daran allah inaga badbaadiye waxaa kaloo halkan qur-aanku uu xusayaa gabadhii haddaba arrinkeedii taasi waa mushkiladda waaqiceenna haysatooo qur-aanku marnaba iska fogayn mayno qur-aanka waanaynu ku noollahay waanaynu la noollahay laabudda an nakuuna min ahli lqur'aan waxaa laga maarmaana inaynu noqonno qur-aanka ciddii ehelka u ahay ahlulqur'aani ahlullaahi wa khaasatu qur-aanka ciddii ehelka u ahayna ilaahay bay ehel u yihi qur-aankana sheegasho ehel looguma noqdee camal baa loogu noqdaa ehel aad ku camal fasho qur-aanka camalkiisu waa caynkaa weeye sidoo kale <clears throat> waaqicana waaqica ah. iyo mushkiladana in lagu saxaa waa muhiim qur-aanka maaha qula lafdiga un inaynu iska eegna lafdiga waynu iska fahmi insha allahu e laakiin aayaddu waaqica halka ay ka haysato ama adiga bukaankaaga halka ay ka dawaynaysay dhowskan aad ka qaadanayso ayaa lagama maarmaana ah. waa dawee dawadaa halka aad ka cuni lahayd eed ka cabi lahayd ee mushkiladan iyo iska waafaqsan yihiin baa sii muhiima ah oo taa inta aynu ku jirnaa marar badan waxa aynu dhaafnaa erayadii luqada ahaa iyo tarkiibkii iyo ragga qaarkood baa taasi u daran tahay laakiin mushkilada waaqaca iyaduna aad u muhiima tan waad iska fahmi insha allah kutubtii luqada badane falamaa samicat buu ilaha yidhi markii ay maqashay habartii iyada ahaydee saliikha lagu sheegay magaceeda imraatulcasiis buu qur-aanku u bixiyey markii ay maqashay bimakrihinna xantoodii dumarkii kale magaaladu inay xamanayaan arsalat ilayhinna cid bay u dirtay wa actadat lahunna waxay u diyaarisay mutaka'an casuumad wa aatat waxay u dhiibtay kulla waaxidatin minhunna mid kasta oo dumarkii ka mida sikiinan mindibay u dhiibtay wa qaalat waxayd yuusuf ku tidhi ukhruj calayhinna ku soo bax mudh baa buu soo yidhi iyagoo qadaynaya falammaa ra'aynahu markay dumarkii isha qac ku siiyeen yuusuf akbarnahu way weynaysteenoo qalbiguu kaga dhacay wa qulna waxay idhaahdeen waqatacna aydiyahunna dheh farahoodiina way jarjareen wa qulna waxay yidhaahdeen xaasha lilaah ilaahay baa xumaan ka hufan iyo kanoo kale inuu abuuri kari waaye maa haadaa basharan kani dee maba ahaba bani aadam in haadaa ilaa malakun kariim kani waa malag wanaagsan qaalat markaa waxay tidhi saliiqi imra'atulcasiis baa waxay tidhi fadaalikunna kiinaasi arrintaasi alladii lumtunnanii fiihi waa kaygu canaananayseen afka xunday wakaadee walaqad raawadtuhu waxaan anigaa ka doonay can nafsihi baa ka doonay fastacsama markaasuu isdifaacay isagu walain lam yafcal haddaanu samaynin maa aamuruhu waxaan faraya haddaanu imika falin layusjananna waa la xidhiyo waa la xidhiyo walayakuunan min asaaqiriina kuwa xabsiga ku dullaysan buu noqon doonaa intaasaa ka dhacday islaantan saliiqa ama imra'atulcasiiz aan kuwan ay warka ka haysta dee maadaama ay u yeedhi karaysa ee casuumaysa culimmadu waa kuwa yidhaahdaa waxay ahaayeen intii wasiiradii iyo intii meesha ka ag dhoway dumarkoodii warkooduna si uun dee ay isugu dalooleen waana laga yaabaa inaanay badnayna tiro kooban ay yihiin ilaa qaarkood ay sheegaan ninkan saaqiga ah ee qaybta sharaabka qaabilsan iyo kan qaybta cunnada qaabilsan ee kuuga ah iyo waxaas dumarkoodii weeye meesha ka agdhow waxay og tahay cudurka iyadu qabto in ay iyaguna qabaan dabeetana waxaan duray inuu iyagana duri karo ayay og tahay oo laba arrimood oo dadka mutrafiintaee barwaaqaystay haysta ayaa haystooo in la dhergo jaanisla la helo labadaas waa labadii nicmuu nabigu lahaa nicmataani maqbunu fiihima kaiirun min annaasi asaxat walfiraaq laba nicmood dadku ay haystaan in badanoo dadka ka mid ah way lu gooyaan waanay ku gafaan labadaa nicmoo waa ku kadsoonyihin jaaniskiiyo caafimaadka oo qofkiio caafimaad qaba isla markaana faraaq leh xikmad carbeed baa waxay odhanaysa alfaraaqu lilrijaali hafla walinisaai halma jaaniska iyo gacan badhnaanta qofkii aanu shaqo haynin ragga waxay u kordhisaa qaflad qaflad bay u kordhisaa soomaad arag dadkeenni gelinka horena waa qaafil gelinka dambena waa qaafil qaafil waxa weye qofkaan diin iyo duunyo midna faa'iidaysanayn qaafil waxa weye qofka qalbigiisa iyo xusuustiisa aanu ilaahay ku jirinba subxaana wa tacaala ilaan cilmi iyo cibaado midunbuu ku camiri lahaa wakhtigiisaoo waqtiga qofka muuminka ay ah dhulka uma dhaco jaanis macnaha umabahayaba qofku meel daqiiqad ka lunta qofka muuminka ah daqiiqad walba digri baa ku meelaysan marka ragga faraaqu qaflad buu u keenaa dumarkana qalmad buu u keenaa baa la waa hamada waa waa dhibkeeda wey innaga waxaa laga yaabaa dee dadka qaarkood waa iska dhibaataysanoo dumarku waa kuwa meelaha hortega laakiin kuwa raggu u shaqeeyaan lagama fikiro maxay qofkii ku meelaysantay guriguun inay fadhido dee maaha qofkii ama waa inay gurigeedii ka shaqaysa ama waa inay waxbarataa ama inay dadka waxbartaa waxu kordhisaa qofkani tamar buu leeyay daaqad baa ilaahay ku abuuray daaqadda waa in laga faa'iideeyaa iblaa iyo labaiyo tobanka saacadood ee soo shaqeeya maxaad qabataa adugu dee gurigaan ka shaqeeya waxbaan kariyaa qadadaan doonaa caruurtaan casharada ugu celiyaa sidaa adaabtaasaan u sameeya waxa taasi waa shaqo waa shaqadeedii asalka ahay laakiin laba way laba habloodna way u shaqeeyaan ninkuna wuu shaqeeyaa iyaduna dee maxay samayn gambar bay dee kusoo fadhiisanoo markaasi ama qaar u kala tirin doonta ama qaar bay xaman dee sida kuwan waaya marka dadka waa in la caamalgeliya haddii kale qalmadaasaa imanaysa qalmadaa <clears throat> marka cudurkaa iyada haye inuu kuwanna hayo ayay ogeydo dabeedna waxay doonta inay daarto wixii iyada ku dhacay si uu iyagana ugu dhaco makriguna markaa dee makrigu waa shirqoolune xantuba dee waa makri wax laguu soo maleego oo adoo maqal lasoo afuufo laysku soo hagaajiyo weeye makrigu cid bay u dirtay kolkaasay mutaka dira wactadad lowna mutakaan mutaku waxa weeyaan cunno iyo fadhi iyo raaxa isku qoofalan waa cunno iyo cabid iyo fadhi raaxa leh oo barkimooyinkiisii iyo sariirihiisii iyo miisaskii wax lagu cunayay iyo wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo agabkii faraha badnaa iyo mutaku waa casuumadan oo isku rakiban ee maaha meel fadhiisto keliya intaasay u diyaaris dad bay tidhi soo ururiya caskaadharbay bixiso soo u yeedhaday malkaasay mid walbana u dhiibtay sakiin iyadoo halkaa aad ka arkaysa reer masar xadaarada wakhtigaaba halkay ka joogeen waa mindidaan yaryara imikaba lagu cuno hilibka taa yaryar ilan cid waliba iska wadataa wakhtigeeda baahideeda waxay ku daboolaysee mid walba mid bay ku taabatay dee malaha waxaabay sii odorasays in arrinkani dhici karo yuusufna waxay ku tidhi ukhruj calayhina ku soo bax bal yuusufkii arrinkiisa halku marayee ilow imtixaanan yahay wuxuu noqday nin dhanoo islaani meel iskaga haysatooo kolkay doonta ay soo istaadhayso <laughs> subxaan allah bal arrinkaasi halku maraye wuu kari karaya inuu feedho dabeetana uu magaalada galo laakiin maxaa ka dhalanaya isaga laftiisaa ogsoon inuu xiisad qaadanayo cashar ku jiro tallaabada xikmadaysan ee uu qaadayaabuu garanayaa wakhtigeeduu sugayaa wuu ku samrayaa liannahu qofka faraj farajku uu dhow yahay ina cidam alajri farajka u weyni waxa uu ugu dhow yahay balaada ugu weyni markay jirto taasuu markaa dareensan yahay yuusuf haadaa waxay ku tidhi waryaa dumar baa casuuman caynkaa weeye waan fashilinaya arrinkooda adugu isa soo dhalaali dharkaagii soo xidho soo fanaaniintii maad arag midba ka soo boodaya halkaa intuu mid ku libdha haddana mid kale soo boodayay kolba dhar gaara soo xidhanay yuusufkiiooba kaasuubaan maanta noqdayba saliiquu xidhan yihi halkaa ka soo baxbay tii waqtigan diyaariyaan anugu kugu dhufto uun adugu soo bood ukhruj calayhinna waaya waa ninkaa dambe dee kolkii ninkaa ad arkayse markii dambe ummadda uu qabsaday halka uu gaadhay iyo istaraatiijiyadda uu dhigay iyo sidiibuu ugu soo baxay dabcan iyadoo aad fahmi karayso in dee jawigiisu uu khayru caadi yahay diyaarinta uu soo galay ilan waxay laarrintanay la doonaysa inay iyaga imbihaar ku rido oo caqligooda uu kala wareego maadaamay doonaysa dabcan waxaa la iska fahmaya in diyaarin badani jirto falamaa ra'aynahu akbarnahu waqatacna aydiyahunna waqulna xaasha lilaahi maa haada bashara in haada ilaa malakun kariim intaasay israaciyeen waa qowl iyo ficil intuba tusinaya inay kala wareegeen oy wareereen dumarka markii ay arkeen bay weynaysteen akbarna macnaa dahshad buu ku riday waxaa la yidhaahdaa waa ashqaraar way ashqaraareenoo dhanka ay u iyo halkay fadhiyaanba way garan waayeen gacmihiina way jarjareen gacmahan iminka looga jeeda waa faraha xubnihii ayay jarjareen waxay garan kari waayeen waxaan la jarayaa ma waslad baa mise waa far ayay kala garan kari waayeen iyaba waa cajaaib waxaa la yidhaahdaa xadiid baa nebigu calayhi salaatu wasalaam xasana ayaa wuxuu ku yihi xubuka shay-a yucmi wa yusim shay marka aad jeclaateed aada u jeclaato waanu ku indhatiraa waanu ku dhagatiraa dee reer banu israa'iil ilaahay baa ka warrama wuxuuhi wa ushribuu fii quluubihim alcijl qalbigoodii waxaa la cabsiiyey cijl markaasaa gooray meelay marayaan iyo siday u xadraynayaanba ay kala garan kari waayeen nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam asxaabtiisa waxaa ka mid ahaa muqiif iyo bariira laba addoonoo isqabay bay ahaanoo addoon lab iyo addoon dhadig marka iyadiibaa xorowday xagga sharci ahaan hadday gabadha xorowdo xaq waxay u leedahay inay ka fasakhato isagii maadaamuu sii addoon yahay marka ikhtiyaarkeedii buu nabigu siiyey calayhi salaatu wasalaam dabeedna way fasakhatay ninkii isaga aha gabadhan uu jeclaa dee wixii xaqu yeeshay yeeshayna lamuu raacin isagu dabeedna waxau nebigu arkay isagoo ilmaynayo inantaa u ooyo aada u jecel waa kii lahaa xadiidkii saxiixa alaa tacjabuuna min xubbi muqiith libariira war miyaydaan la yaabay alxubu sacbu warmaa u ergaysaa ninka marka waa wax jiri kara arrintaasi waa jacaylka awliyada ilaahay markay ilaahay jecel yihiin subxaana wa ee ay cibaadaysanayaan ay cibaadada u dheereeyaan ee ay ugu sabraan ee mushkiladeeda iyo hawsheeda ay u xamilaan dabcan jacaylkaasi dee marka uu xalaal yahay haa waa sax weeye markuu xaaraan yahayna wuxun yahay waa kan dee qur-aanku ku eedaynaya ku cambaaraynaya dumarkan dariiqada xaaraantaa nebigan u jeclaanaya maskaxdu dheecaamay soo daysaabay yidhaahdaan sida maxamed albaar tabiib alislaami uu tilmaamayo qofku marka uu waxaana ku batu ku bato maskaxdiisu dheecaamay sii daynaysa u geli kara halkii antibaynta ama baashii la odhan jiray xumadjabinta ee dareenka qof maskaxda ka luminaysa iyo xubinka kala luminaysa marka isagiio dhaawacuu soo gaadhayo jidhkiisa ama dhibaata ay haysato ayaanu dareemaynin dheecaamada maskaxdu ay soo daynaysa daraadeed waaya marka kolkii arrinkan ay ku baahday ashqaraareen farihiibaa dhaawacaasi soo gaadhay dhiiggiibaa yaaco isku darmay wa qatacna aydiyahun qowlkay yidhaahdeenna waxa weye ilaahay baa nasahan xaashaa iyo xaasha labada qiraba waa jiraano waa sabciye ilaahay baa ka hufan inuu kanoo kale samayn kari waayo kan isagaaba sameeyey ilaahay baa ayaa xumaanka hufan kan sameeyey basharba maaha waa malag halkaasaad ka aragtay markaa ficilka iyo qowlka labada waxay tusinayaan inay arintu ay ku baahday waaya malag may arag dabca haddana malag bay sheegeen fidrada iyo abuurka caadigaa ah wuxuu keenayaa marka malag lagu weydiiyana inaad tilmaan wanaagsan ka bixinayso marka shaydaan lagu weydiiyana dee shaydaan maroore ay idhaahdaan soomaalidu inaad tilmaan xun wax geesalahoo kala jeedo oo sawir xun aad malaysanayso lidaalik baa qur-aanka kariimkaa ah markuu ilaahay ka war ahlunaarka geedka la siinaya raashinka u ah ee naarta ka baxaya markuu ilaahay ka warramaya wuxuu uhi dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaatiin midhaha uu geedkaas naarta ku yaalla ee ahlunaarka raashinka looga dhigayaa midhuhu soo saaraa wuxuu u egya madaxyada shaydaanka maynu arag madax shaydaan laakiin sawirkaynu haysannaa aynu foolxuyin marka malag noocaynkaas wey malaa'ig ilaahay xururciinna waynu idhaahnaa markaynu dad ka warramayno quruxdooda waa xururciin iyo waa malaa'ig in haadaa ilaa malakun kariim waxay aragtay markaa wixii ay wixii iyada ku dhacay inuu iyagiina ku dhacay bay aragtay inay isku liis noqdeen bay aragtay inay la mid noqdeen bay aragtay may tanaasulin haddaba way laba kaclaysa sida dadka had iyo jeer liita een iimaan xidhaynin arrinkoodu uu yahay garawshiyaabay xumaantii isu sii siisee way laba kaclays markaasaa waxay tidhi fadaalikunna aladii lumtunanii fiih waxay igu canaanayseen dawakaa horta ma isku mid noqonnay ma isku barbar dhacnay miyaa wixidheer tihiin wax laygu eedeeyaa miyuu jiraa wakaa dee way cadaysatay walaqad raawadtuhu can nafsii fastacsam anaa jeclaado naftiisaan ka doona inuu xumaan igu sameeyo laakiin isagu waa beri bal inta markhaati u dhacaysa nabigane wa shahida shaahidun min ahliha isagiiba ayaa waxa uu ninkeedii wuu xukumay iyada sidaynu horeba usoo aragnay oo waxau idhi innaki kunti min alkhaai'iin ayaa iyadii waxay leedahay isagu fastacsama uu iska kay difaacay dumarku marka dambe isagu waa beri bay leeyihin waxaasoo dhammi waxba kama tarin haddana waa taad arki doonta xabsiga la geeyay waxay marka leedahay walaa in lam yafcal maa aamuruhu la yusjananna walaa yakuunan min asaaqiriin imikaanan ka tanaasulini waxaa aan amraya sinada ah haddaanu samaynin waa la xidhiyoo wuduloobi saasayt markaa kala xishood ma jiro dumarka kala xishoodaa waa dadka wanaagsan haddii aanay dumarku kala xishoonaynin qura wada kufsanaya haddaanay raggu wada xishoonaynin gabadh keliya wada kufsanaya waa xaqiiqo jirta wey xumaantu waxa ay leedahay imaanla'aan ka horayso qofka u sahlaysa qaala markaa nebigani wuxuu yidhi rabbi ilaahaygiiow assijnu xabsiga axabu ilaya la iiga kalgacayl badan yahay mimaa yadcuunanii ilaahay waxay igu yeedhayaan xabsigaasaan ka jecelay wailaa tasrif canii haddaanad iga duwin kaydahunna shirqoolkooda asbu ilayhinna waanu leexan doonaayoo wa akun min aljaahiliin kuwa jaahiliintaabaan ka mid noqon doonaa fastajaaba lahu rabbuh ilaahay sibaa ducadii u aqbalay nebi yuusuf fa sharafa canhu kaydahun shirqoolkoodiibuu ka duway innahu ilaahay huwa asamiicu alcaliim kii wax walba maqlaya wax walba ogsoon weeye uma badaa lahum waxa u muuqday qoladii madaxda ahaa min bacdi maa ra'aw laayaat markii ay calaamadihii arkeen yuusuf beri yeelayay waxa u muuqday layasjununna inay xidhaan xataa xiin ilaa intii muddo ka ah nabigii kolkuu arkay inay dumarkii ku soo jahaysan yihiin iyadii iyo iyagiiba lugta la isku marto la soo jahaysan yihiin ayuu ilaahay miciinsaday subxaanahu wa tacaala sida dhaawaca jidhka kaa soo gaadhaya aad uga xumaanayseed ilaahay uga magangelayso ka dhegtaada iyo sharaftaada iyo diintaada iyo ruuxdaada soo gaadhayana kaasaa ka darane waa inaad ilaahay ka magan gashaa subxaanahu wa tacaala wuxuu dareensan yahay nebigani arrimaha noocane iyo sucuubaadkan adag iyo kadeedkan haddaan wehelka ilaahay la helin inaan laga badbaadi karayn oo xirfad iyo xeelad qofku ma leh laa xawla walaa quwata ilaa billaah waa halkudhigga qofka mu'minkaa weeye xeelad iyo awood insaanku midna ma leh ilaahayow laba arrimood ayaa meesha ii yaalla in waxaa ay wadaan aan ku dhaco iyo inaan xabsigaa galo waan arkayaa labadaa arrin waa laba daran kala dooro doorowi anigu laakiin xabsigaan doortay buuhi ilaahayow rabbi sijnu axabu ilaya mimaa yadcuunanii ilay marka dhibka soo gaadhaya jidhkayga ayaan ka jecelay ka soo gaadhaya dhegtayda sharafteeda iyo diintayda dhibaatada soo gaadhaysa taasaa iigu darane ka jidhkayga iska xamila buuli kaasaa daran ka jidhku waa iska sahal hadduu jidhka dhibaata kaa soo gaadho weliba dulmi ay kugu soo gaadho wuu iska bogsan waa iska bogsan doonaa sayabra waa bogsanaya laakiin kaa cirdiga iyo sharafta kaasaa iigu daran haddaanad iga duwin kaydkoodana asbu ilayhinna wa waakun min aljaahiliin intaanu leexdaan jaahil noqon wasoo kan aqoonta le rasuulka ilaahaya haddii xataa macsiyaba ay ka dhacdanba jaahil buu noqonayaa soo inay xaaraantay garanaya muxuu u yidhi jaahil baan noqon doona haddaan macsiyo sameeya haa qofku caalim kasta ha ahaado cilmi kasta ha yaqaane hadduu macsiyo ku dhaco waxaa la yidhaahdaa jaahil liiska jaahiliinta ayuu ku jiraa waayo cilmigu marunbuu kuu tirsan yahay oo aad caalim tahay oo markuu camal la socdo wey cilmiga qofku dee intuu doonaya ha la egaadee marka uu cilmigu xejiyuu dabro qofka ee uu ku camal falo markaasaa caalim la yidhaahdaa ama aqoon-yahan la yidhaahdaa kolse haddii wax dabraya qofka aanu jirin cilmiguu doonaya ha lahaadee waa jaahid ilaahay baa ka aqbalay kaydkoodii buu ka duway ilaahay waa samiic caliima sidaa wey wakhtigu qofku aad u yaabsan yahay waa wakhtiyada ducada la aqbalo waqta alkurabi washidda addoonku markuu ilaahay garto kolka uu ladanyuu barwaaqaysan yahay ilaahayna wuxuu gartaa oo uu gargaaraa wakhtigu dhibaataysan yahay ah, ilaahay baa ilaahaybaa alqudsi waxa uu kuleeya acrifnii fi rahaa acrifka fi shidda i garo wakhtigaad ladanta eed barwaaqaysanta wakhtiga balaayadaan ku garan doonaan kuu hiilin doonaayo arrinkii kolkuu halkaa maraya imtixaankii hore halkaasuu ah, laba imtixaano horeu soo maray kii xorfadda lagu ridayo walaalihii iyo kii dambe adoonsiga imtixaankii saddexaad buu gudbaye min xayu libtilaa'i washidda min xayu shidda imtixaankii dhibaatada la marinayay qaybtiisii saddexaad buu maraya xabsiga marka waxa u muuqday uma badaa lahum waxa u muuqday min bacdi maa ra'aw laayaati layasjununna waxataaxiin ciddan ay muuqdeen waayo waa dumarkan ciddii raggoodii iyo intii madaxda ahayd ee meesha ka talinaysa masarba afkaysa saaray oo waa la shirayoo waxaa la yidhi war waxaynu aragnay inuu ninkani beri yahay inaanu waxaan isagu doonayn laakiin dee dumarkeennii baa dabagalay dumarkeennii baa lagu sallidayo waa kuwaa dabagalaye way ku ibtiloobeene laakiin aayadaha iyo astaamuhu waxay muujinayaan inuu isagu beri yahay maxaynu yeellaa dadka liitaa ah markay dumarkooda u taaga waayaan cidda soo agmartuunbay ka adkaadaan wax xaqiiqa jirta wey hadday kuwoodii haysan kari waayeen iyo ehelkoodii oo taa ay kari kari waayeen waxay kari karayaan miskiinka looma ooyaankaa inay xidhaan taa way kari karayaan carabtaa waxay idhahdeen dadkeennu waxay kaga cawdaan marka halkaa la joogo laba gaari baa isjiidhayo dabeedna qaladka adunbaa lagu saaraya war yaakii nidaamkii aad dhigateen dee xaggan uu ka yimi xaggan uu ka yimi mee adigu anta almushkila maadaam ji'ta min beladin ilaa beladina haada waxay leeyihiin mushkiladoo dhammi waa adiga leanna dalkaagiibaad ka timi halkayagiibaad timi marka haddii aanad halkan iman lahayn igsidhinkani muu dhaceen kol haddaad halkanba timidba mushkiladuba waa adiga saa daraaddeed adigaa khaldan markaa iyaga keligood maahee ciddii had iyo jeer cadaalad darro ku soconaysa ayaa arrinkeedu kaa u yahay in la xidho un qofka laga itaalroon yahay oo aan la eegin kumaa khaldamay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadku u jeclaa usaamatu bnu zayd buu ahaayoo asxaabtii waa la soo diroo waxaa la war inantaa xeer ciqaabeed baa qabtay waa inan carbeedoo gacanta hala gooya layidhi usaamo aduu nebigu ku jecelyaho kelmadaada tixgelinayaa balka ergee dee dhaguhu ka raacay nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu u huruufay usaame ayaa aada u huruufay ilaa uu meeshii ka cararay mar maxeer ciqaabeed ilaahay oo maxkamad horteed ka cadaaday baad doonaysaa buui inaad atashfacu xaddan min xuduud illaah waar hor iskaga tag meesha sidii buu kaga dhaqaajin marka adigu almuhim qofka khaldamay waa qofka khaldamay khaladka isagaa leh darajaduu doonaya halahaado cidduu doonayana ha ka soo jeedo runtuu u sheegay nabigu wuxuu i waar iska daa wax kaloo inantaydan andaad ugu jecelee faadimo la idhaahdo hadday xado waa xadiidka saxiix siduu tilmaamaya wallahi gacantaan jari lahay buui maan idhaahdeen waa ina nebiyo ilaahay baa ka dhaafiyo maan busteeyeene gacantan jari lahaa adiga iskabadaabo usaamow marka saasaa la doonayaa marka cadaaladi jirto oo caynkaasa diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo qiyam wanaagsan uu jiro laakiin waxay idhaahdeen kuwan kama adkine habraheenani way inaga adag yihiine ninka waynu ka adagnahay koow dabeetana ha la xidho waa kaas dariiqada labaad waxa cid ay kaga aarsadaan waa xabsi iyo ciqaab arrinta saddexaad jirta ka muuqanaysaa waxaweyl meeshii cadaaladdaraa taaliya diinla-aane xabsigani maaha mid maxkamad maray koow cadayme loo raadiyey laba mid muddalana ma aha cadaaladdaradii berigii hore soo jirtumaa mar walba sii soconaysa markaan meeshii cadaalad layasjununahu xataa xiin xataa xiin xiinku waa maxa wuxuu noqon karaa muddada u yariyo iyo muddada ugu dheer intii muddo ah muddadaasi waa tii la doono un waana la kala jiidi karaa waana la isku soo ururin karaa halka islaamkuna uu faray qofka goorta la xidhayo in waxa lagu xidhayana loo sheego haa waa la xidhaya qofkii dembiilaa lama daynayo wixii sharciga san ee wanaagsanee samaawigu dembi u arko waa garwey waa la xidhaya oo mujrimka haddaan la xidhinayo dembiile dee dadku fawdu ku dhacaya ma kala soconayo laakiin qofkii waa in xaq lagu xidhaa isagana lagu qanciyaa in xaq lagu xidhay oo uu arkaa caddaymaheedii iyo maxkamadeedii iyo wakhtigeedii wakhtiguna waa inu cayinaadaa musiibo weyn weeye saa daraaddeed baa fiqigeenna islaamiga baabulqadaa baabka garsoorka waxa macruufku ah marka garsoore la magacaabo meesha u horraysu ka bilaabaya waa xabsiga inay noqoto wey oo xabsiga uu soo marooo uu qof walba eego malafkooda iyo faylkooda iyo qofkani muddadiisa iyo ciddii aan markaa muddo lahayn marka meeshii laga saaro gaaladu iyagoo maaragtee dadkooda eegaya afar iyo labaatan saacadoo wax ka badan qofku maxkamad la-aan steeshinka kuma jiri kara waa kuwa idhaahda iminka ayay idhahdeen hadduu muslin yahaa hadduu muslin yahay waa laga badin karaa bay afar iyo labaatan saacadoodoo bil bay beridhaweed ingiriisku sheegeenoo bishaha laga badiyo saddex bilood bay doonayeen iminka baarlamanka lahayn saddex bilood iyo meelaha hadduu muslin yahay irhaab looga shakeeyey isaga bal noo gaadhsiiya in la iska hayn karo uun laa yasduluunahu xataa xiin markaa dhibkeeday leedahay in yay dhicin waana dulmi aad u weyn weeye qof xidhanun oo aan muddo lahayn musiibo weyn weeye macnaa musiibadaasi waxay keenaysaa dadka iyo dalku inay rogmadaan isagu dee int markuu halkaa ile qofkii waa madluuno tusbuxunbuu halkaa la soo fadhiyayaa macnaa waxaynu leenahay habaarka dadkunbuu kusoo wardiyayaa wixii xidho iyo waxa u jibiya waxa ag jooga adnada intaasoo dhan markay soo habaaraan meeshii la ansuranaka walow bacd xiin buu ilaahayna leeyay muddo kadib baa te waan kuu hiilin doonaa waaya sidiibaa markaa nebiga halkaasaa lagu baarkin gareeyay xabsiga xabsigaasuu galay waa imtixaankii saddexaad wa dakhala macahu sijna xabsiga waxaa la galay fatayaani laba dhallinyaro ah qaala axaduhumaa midkood baa wuxuu yidhi innii araanii waxaan isarkay yuusufow manaam waxaan ku arkay acsiru khamran anigoo khamri jajabinaya khamrigu waa sharaade macnaa wixii khamriga laga sameynaya anoo maroojinaya wa qaala alaakharu kii kalena waxa uu idhi innii araanii anigu waxaan isarkay niyow baa waxaan ku arkay axmilu fawqa ra'sii anigoo madaxayga ku sida dushiisa khubsan kimis ama roodhi ama furin ta'kulu tayru minhu shimbiruhuna ay wax ka cunayaan oo baasha aan dhakada ku sido shimbira hafaya nabinaa bitawiilih nabinaa bal nooga warranoo nooga sheekee bitawiilihi manaamkaa tafsiirkiisa iyo cabirkiisa sababtaanu ku dooranay waxa weeye innaa naraaka min almuxsiniin samafalayaashaanu ku aragnaa dadka wanaagsane xulka ah ayaanu ku arkaynaa xabsiga adaanu kaa doorannay taasa arrinkiinna oday nebi yuusuf calayhi salaam sidii buu xabsiga ku galay dulmigaasaana lagu xidhayo gardarrada iyo sababla'aanta iyo dad kale si dembiga galeen loo dembabaso laba dhallinyaro ah ayay saleen labadan dhallinyaradii waxay ka mid yihiin shaqaalihii meeshan madaxtooyada iyo ka shaqaynayay masar meeshii masar nimankii madaxda ka ahaa kuwii u shaqaynaya weye mid wuxuu qaabilsan yahay qaybta khamriga midna qaybta cunada iyo waa cunada iyo cabidda ayay kala qaabilsanaayeen had jeer shaqooyinka ugu muhiimsan dadka barwaaqaystay waxa weeye cunida iyo cabid labadaa haddaan agaasimayaa loo helin agaasimaha cabidda iyo ka cunista waxba ma ansaxayaan markaa dabeedna khamri badan iyo khubsi badan khamri badan iyo khubsi badan badoo maraqahiyo buurkimisa ah ayay baadi doonayaan labadaasaa isalay dabeedna sidaa lagu soo xidhay allahu aclam qur-aanku ma tilmaamin laakiin iyaga lafdigoodii dee la soo xidh oo meeshiibay soo galeenoo mana caana daaliman sullida calayh qofka daalin u hiiliya isagunbuu ka bilaabay mid iska macruufa weeyo ka wax dulmiyaya ka ugu dhow ayaa ugu khatar badan isaga laftiisii oo marunbu kusoo kala firayn doonaa kutubaha shuraaxdaad ku arkaysaa meel ay ka keeneenba si unbay labadoodu isu seegeenoo kii sharaablaha ahaa ayaa wuxuu yidhi hadda boqoro wuu soo suneeyey kani raashinkiisa kii raashinkee khubsiguna wuxuu yidhi hadda isaguba sharaabkiisa wuu sumeeyey isaguna mabuu sii fogaynine ila nin aad u feejigan buu ahaayo isilaalin badane wuxuu ihi bal mid walbaba kaaga un kabo ama dhadhami asharaablow dhadhami aduu kaaga kimislowna dhadhami <laughs> dee sharaablii wuu ku dhuftay waxba kumay jirin laakiin kii kimislaha wuu ka baqday oo xayawaan baa dabeedna la siiyey markaasuu ku dhintay Ah, saasaa dabeedna labadoodiiba lagu soo xidhay ciqaabta marka dambe lagu xukumayaana ay usii kala weynaan doontaa si kastaba ha ahaatee nimankaa aayaddu waxay sheegtay in nebi yuusuf lala soo xidhay <clears throat> manaan bay arkeen manaamku wuxuu sheegayaa sida aayaddu ay sheegtay mid inuu khamri jijabinaya casiir casiir khamri buu samaynaya cinab iyo wixii lamidabaa uu ka maroojinaya khamri buu samaynaya kalena waxa uu leeyahay axmilu fowqa ra'si khubsan warniyo bahal khubsi laydhaa khubsigu da waa ceeshka iyo waxaan la coodan iyo kimista iyo furi waxaa weeye ayaan arkay anigoo madaxa ku sida unbaan manaamkii ku arkayoo laakiin shimbira halkaa wax ka cunayaan waxaanu kaala soo baxnay dadkan xabsiga ku jiree bal adigaa muxsinehe noo fasir manaamkaa noo fasir marka halkaa waxaad ka aragtay qofku hadduu yahay qof qowlkiisa iyo ficilkiisuba uu wanaagsan yahay oo uu yahay qof e, qiimihiisa iyo tayadiisa leh in runtii dadkuna tixgelin u yeelanayaan qof dadkuna aad iyo aad bay u tixgelinayaan qofku hadduu yahay qof isagu karaamadiisa iyo sharaftiisa meel kaga dhacana intaan ilaahayba la gaadhin ummaduna tixgelin mayso xabsiga dad badan baa ku jira laakiin markii ay soo galeen muddo yar eegeenba ninkanay kala soo baxeen waanay sababeeyeen waxa ay ula yimaadeenoo innaa naraaka min almuxsiniin samafa ixsaan marka waxaa loo baahan yahay qofku kolkuu dee xabsi galo inaanay naftiisa iyo warwarkeeda iyo fasaxeeda iyo siidaynteedunu darnaanine bal horta uu isku daya dadku la joogo iyaga laftooda inuu badbaadiyo macnaa caqligooda iyo calooshooda iyo eh, cilmigooda inta mid walba inuu ka qayb qaato badbaadadooda ilaahaydan kuwa isaga loo qaybiyee ciqaabtiisa qaabilsan ama meesha madaxda ka ha ahaadeene inuu isku dayo dadkaa inuu wuxuun ka badbaadiya waa sidii culimmadiiyo saalixiintu ahaayeen had jee axmed ibnu xambal iyo raggii lamid aha marka la xidho waxaa ka faa'iidaysan jira ugu horreeyey dadka xabsiga ama madaxda ka ah ama la jooga wixii helaan bay wax ka siinayaan aqoontooda ay wax u faa'iidaynayaan wacdi bay u faa'iidaynayaan cilmi bay u faa'iidaynayaan akhlaaq wanaagsan bay kula noolaanayaan oo aan cunfi iyo hanjabaad iyo huruuf iyo diiqad lahayn waa kaa nebigaas waynu arki doonaa marka casharka uu u dhigaya meeshana uu fudinayo waxaa kaloo halkan aynu ka arkaynaa sababta ay u xusheen isaguna u xulan doono inay ka mid tahay dee isaguna alfata buu ahaa iyaguna fatayaani imra'atu lcasiizi turaawidu fataaha isagu nin dhallinyara ahaa iyaguna waa fatayaani marka rag isku lodah inay yihiin fursad baa marka halkan uga soo baxda nebi yuusuf calayhi salaam kolkuu arkay inay u soo jeedaan nimankani si wanaagsanna u soo qaabilsan yihiin wax dee loo haraadana cilmibaa ugu badane wax cindigiisa agtiisaana oo cilmigaa u hayaana ay u baahan yihiin intaanu jawaabta siinin wuxuu doonaya muhimmadiisii koobaad oo diin iyo tawxiidah inuu u dhiibo markaa taasuu doonay kolka marka waxaad arkaysaa afartan aayadoodee isku xiga dacwad buu fidiyo nimankii wax weydiiye manaamka noo cabir lahaa iyo qoladii xabsigaba dacwad buu u gudbinaya eh, afartaa aayadoodba mowduucaasuu ka waramaya manhaj dhan buu gudbinaya cabirkii manaamkana aayad qura ayaa ilaahay uu kusoo aruuriyo labadaa sadar cabirku waa kooban yahay laakiin cilmi buuga horraysiiye taasina aad bay muhiim u tahayoo qof waliba qofka laloodkiisa ah wxu sheegi karo hadduu ka hagrado kelmaduu gaadhsiin lahaa ilaahay uu weydiinaya aakhiro cidda aad la saaxiibka tahay iskuladka tihiin cidda aad madaxda u tahay cidda shaqaalaha ku ah ciddaa shuraakada tihiin ciddaa si uun dee isugu xidhantihiina kelmad aad gaadhsiin karto haddaad habrato oo aad ka habrato sheegidda xaqa iyo gaadhsiintiisa ama aad ka xishooto calaamad su-aal way kuu taallaa ebel waxbaad gaadhsiin kartay waxaasaanu ku jiraya maxaad wax ugu sheegi weyde maxaad wax u gaadhsiin weyde ila nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku kelmad khayra intuu idhaahdo kelmad khayra intuu idhaahdo inuu ilaahay jannada ku gelinayo kelmad shara intuu idhaahdo inuu ilaahay naarta ku gelinayo tusaale ninbaa maalin wuxuu igu yidhi waxaan eh, ahaa buu ihi qoladan jaadka iibisa marka habeenkiina waxaan hoos seexan jiray kabadhadan jaadka maalin marka waagu baryana intuun taqsiimo ayaan kabarka dusha ka fuulaya waa afar waa kun laba wixii dee ay odhan jireen faraha badnaa marka maalintii dambunbaa ilahay wuxuu igu ilhaamiyey inaan balweysiisto masaajkan agteeda laga eedaamaya uun aan markaa soo galo dabeedna rabadaantii baan kusoo rabadaantina kuwan dadku had iyo jeer ku dadaala ee salaada iska tukada taraawiixda markaa taraawiixdii unbaa raaciyey wacdi unbaad ka kacday buuhi halkaa ragcadaha waataynu yar dhexgelino afar afarta hore iyo afarta dambe kelmadii yaraa udhaxaysa kelmadii baa markaa ilaahay igu soo hanuuniyey dabeedna kabarhkaan hoos seexan jira waxaan ku bedelay buuli inaan masaajidkana seexdo mu'adinna ka noqdo xeadhoo nadiifiyana markaa kabadhlihii masaajid lu isu rogay badbaadada uu helay macnaha labada gaabka ay isku jiraan waa kelmad laga yaabo shan mirir in laga hadlayo laakiin mowduuc isaga markaa taabanayeen aad dareen ugu samaynaya laa taxqirana min almacruufi shayan marka dhallinyarada macnaha u arkin inaad yar tahay odayga laftiisa ha odhan u arkin inaanad adugu waxbaba sheegi karaynin oo aanad sheekhi ahayn laakiin qofku wixii uu hagaajinayo gudbin karo saaxiibkii inuu saxaad bay muhiim u tahay oo dee ammaanada u xambaaro marka weliba wakhtiga baahidu ay jirtee qofkani uu iqbaalka leeyahay maaragtay uu kuu soo jeedo ee wax kaa faa'iidaysan karo cabdilaahi bn mascuud baa wuxuu lahaa xadi finnaasa maa ramaquuka biabsaarihim waar dadka wax gaadhsii inta ay ishoodu aad kuu soo eegayso ee ay kusoo qaabilsan yihiin markaasaa dabeedna wuxuu bilaabay dacwo waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa halkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa aalaamta iyo xanuunka qofka weliga ilaahay haya inaanu ka sarfinayn aanu ka duwaynin hadafkiiiyo ujeedadii uu lahaa hirgelin diin ilaahay ah marka nebigana xabsi buu ku jiraa waa maxbuus waa maaragtay ilaahay mooye cid kale u hiilinaysaa ma jirto oo meeshan ehelkiisiihii maxaanku idhaahdaas waqti u cayimani ma jiro cid ogi xataa ma jirto haddana dacwadda uu bilaabayo waa adigan arkaya marka qofka culayska saarani kama duwayo kama sarfinayo wadadu hayay waaya qaala markaa wuxuu yidhi isagoo labadii wax weydiiyey qoladii xabsigaba nebi yuusuf isagoo dacwadi iyo diin ilaah iyo dawo gaadhsiinaya wuxuu yidhi laa ya'tiikumaa war idinma yimaada labadiinan dacaamun raashin tursaqaanihii la idin siinayo ilaa naba'tukumaa bita'wiilih waxaan idiin sheegi karayaa ta'wiilkiisa macnaha raashinkaasi wuxuu yahay qabla an yatiyakumaa intaanu idiin imanin ka hor waan garan karaa raashinkaasi wuxuu ya waan idiin sheegi karaa daalikumaa kiinaasi kaa aan idiin sheegay mimaa callamanii rabbii waxyaabaha ilaahaygu ii baray buu ka mid yahay qaybka ah innii taraktu waxaan iskaga imi millata qowmin laa yu'minuuna billaah millata qowmin qolo diintood baan ka soo dhaqaaji laa yu'minuuna billaahi aan ilaahay rumaysnayn wahum bilaakhirati hum kaafiruun aakhirana ka gaaloobay watabactu waxaan raacay millata aabaayi aabbayaashay diintoodii islaamnimada ahayd baan raacay aabbayaashiisu waa kuwee nebi yuusuf ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub waa aabbihii yacquub iyo labadiisii awow isxaaq iyo ibraahiim kuwaa diintoodiioo islaamnimaa baan ku adkaystaan raacay halkanna ku soo galay maa kaana lanaa annaga nooma habboona haddaannu nahay aalu baydkaa wanaagsan an nushrika billaahi min shay inaannu ilaahay wax kale la caabudnaa nooma qalanto ma habboona daalika inta aan idiin sheegay isugu ka hagaagtay min fadlilaahi calayna waa dheeraadku ilaahayna siiyey caqiidadaa fiicani wacalannaasi dadkana ilaahay ugu tafadaluu siiyey walaakina akar annaasi laa yashkuruun dadka se intooda badan ilaahay ugu mahadnaqi maayaan diinta iyo inaankaan qaybtii hore waa taa weeye wuxuu soo gudbinayaa nebigani labadan iyaga ah dacwadiisa laba qaybood buu qaybiyo marka hore inuu isagu maahiyadiisa iyo tilmaan isaga bixiyo iyo mawaaqiftiisa iyo mabdigiisa u sharxaya marka hore taasi waxay gogoldhig u tahay iyo hordhac inuu iyagana waxa ay yihiin ka saxo oo marka hore dawada uu wadaabuu ku sameeyey wuxuu ku sameeyey tashkhiis macnaha waa soo qotominayaa oo uu joojiyey kadib haddana kuwan kale uu la hadlaya wuxuu ka daweynaya cudurka ana wuu u sheegay anigu saasaanahay oo saasaanahay idinkuna saasaatiin oo saasaatiin iyamaa wanaagsan sidaydoo kale noqda marka dhinac kale laga eegana waxay tahay ictizaaz bilislaam wa biddiin wa bitawxiid cilmi iyo caqiido wanaagsan oo ilaahay uu siiyey buu ku faanaya waana sida quruxda badane la doonayo mabda'aaga xaqa ah inaanad kana taharubin oo aanad ka baxsan inaanad lana gabanin laakiin adigu aad ku faanto waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin inanii min almuslimiin buu leeya wuu ku faanaya in adduunyo lagu faano iyo in lagu faano qolo aad leedahay ma taalla halkan laakiin nabigana u fiirsa caqiido wanaagsan iyo cilmi fiican iyo ehel fiican iyo oo ilaahay uu siiyo intuba diin ah, ayaa fahamkiisii u noqday qofka faasiqa ana ee xumaanta ku faanaya inaad xaqa ku faanto wey isla hortaagto halkuu isagu xumaanta kaaga faanay adugu waa inaad xaqa ugu faanto siduu ilaahay kugu nicmeeye siduu kuu badbaadiye siduu kuu horumariyey waxaan waxaad haysa inaanu haynin arrintaas waxyaabaa qaban kara qalbigiisa keenina kara inuu wax isku miisaamo laakiin hadduu isagu xumaantiisa iyo fasaadkiisa iyo ceebtiisa iyo diinla-aantiisa ku ammaano aduguna aad taadii allahi anugu dee mid muslin ahoo faqiir ahoo daciifoo ah adduunyada saddexaad baabaan annaga balaayan haysta waxaasuna dad ahrido isaguna uu kuleeya anugu adduunyada koobaad baana nin dhaadheera baano nin cad baan ahayoo jinsiyadaydaa kan ahoo dee waxaasoo dhan u ahriyay adiguna aad xagga hoose isdhigto miiska hoostiisa de kasoo kici maysid halkaa marka waa munaawaraad dhoolatusad wanaagsan weeye caqiidadaada iyo cilmigaaga kolka aad ka madhanee faariqa ka ugu faanayso wax lagu faanana taasa ugu wanaagsan marka kolkii hore wuxuu u gudbiyey inuu aqoon leeyahay banaamkan waan idiin cabirayaa wey aqoonteediina waa leeyahay aqoontaasina anigu maan kasbanina ilaahaybaa i siiyey wixii wanaagsan oo dhan ilaahay u celi haddaad doonaysa inuu ku kordho laa yaatiikumaa dacaamun tursaqaanihi ilaa naba'tukumaa bita'wiilihi qabla an yaatiyakumaa raashin la idinma keena ilaa intaanu idiin iman tawiilkiisaan idiin sheegaya intaanu imanba tawiilku waa min baabilmushaakalo dee iyagaa taawiil ka sugayee luqadii ay sugayeen buu kula hadlae waa maahiyadiisa iyo tilmaantiisa waxaa la idiin soo wadee raashinka waa tan maalin walba xabsiga raashin laydinku keene hadda waxaan kari karaayuu ilaahay baray cilmi qaybahoo sheegaya intaan waxaa la idiin keenayo la keenin maanta waxaa laidiin keena inaan kasii warramo iyaba waa cajaa'ib way dhegataagaya oo muxuu raashinka ka doonaya waxyaabo kale u odhan waaye dee luqaday fahmayaanba tan cuncunka luqada ay fahmayaan ayaa atan raashinka raashin maanta maxaynu cunnay maxaa laynoo keenayaay raashinkeebaa wacanayo waxay ka sheekaystaan dadka ufuqooda iyo aragtidooda ay gaabantay waa cunid iyo cabid iyo keebaa u macaaniyo kee u dhalaanaya kee u wanaagsan iyo miilkee caafimaadka u roon waxaasaa laga fikiraa marka luqadii ay fahmayeen iyo luqadii ay ka sugayeen buu kula hadla wuxu war raashinkanaa sugaysaan waan sheegi karaa noocuye maanta waxa laydiin keenayaa waaya aqoontaana ilaahay bay siiyey mima callamanii rabbi wuxuu usii gudbay markaa caqiidadii wuxuuhi innii taraktu millata qowmin laa yuuminuuna billaahi wahum bilaakhirati hum kaafiruun waa ummaddan soo xidhay qolo aan ilaahayna rumaysayn aakhirana rumaysayn diintoodii baa nacay oon iskaga imi waaba taa layga soo xidhayba maan raacine waan ka soo horjeedsaday eg muu odhanin idinkaa sidaasa wakhtiga hore laakiin marka dambe u odhan doonaaye qolo noocaa iyo noocaasa ayaan ka imoon khilaafa qoladana waan raacay iyagaa marka horeba qiimaynaysa saaraya waxay leeyiin talo idinku labada ah kaa uu ka yimi iyo kan talo iyamaati waxaan raacay aabbayaashay diintoodii waa diintii islaamka halkaa waxaynu ka arkaynaa dee awowgii aabbi waa isku miduna waa laba aabo annaga nooma habboona an nushrika billaahi min shayin inaannu ilaahay wax kale la caabudno caqiidadaa wanaagsan caan baanu ku nahay caqiidadaa wanaagsan waa ku faanaynaa waa fadli ilaahay annagiiyo dadka kaleba uu siiyey walaakina akar annaasi laa yashkuruun isagii kolkuu isu tilmaamay cidda uu yahay waxa uu u socdo wuxuu u nool yahay iyo wuxuu ku faanaya inay tahay caqiido wanaagsan iyo cilmi fiican iyagiibuu markaa u baydha inuu saxo waxaan ahay idinkuna noqda waxaa tiin wuxuu yahay ka soo baxo anigu sidan aan ahee wanaagsan oo kale noqda markaa wuxuuhi yaa saaxibayo sijnu labadan nin xabsiga ku wada jirnaynu saaxiibka ku nahayow a arbaabun mutafariquuna ma sanamyaal kala tagsan oo kala noocnooc ah ayaa khayrun wanaagsan am illaahu lwaaxidu lqahaar mise ilaaha keliga ah ee awoodda leh maa tacbuduuna min duunihi waxallo waxaa ma caabudaysaan inta ilaahay ka sokaysa ilaa asmaa'an samaytumuuha waa magacyaal idinku bixiseenuun xaqiiqa ma jirto antum wa aabaa'ukum idinkiiyo aabbayaashiinbaa magacaaba ee asal iyo malaha ilaahnimo toona maa anzala allaahu biha min suldaan ilaahayna kuma soo dejin suldaan iyo daliil lagu caabudo oo ilaahay keenay ma jiro in ilxukmu ilaa lilaah xukumka ilaahay baa iska leh amara anlaa tacbuduu ilaa iyaah ilaahay waxa uu faray in keligii la caabudo dalika addiinu alqayim diinta toosani waa taa walaakina akar annaasi laa yaclamuun dadkase intooda badan mama garanayaa labadan aayadoodee dambena waxa uu ku jiheeya iyaga inuu dhabta u dhiibo iyo xaqiiqada runtu waa tii lamagafaanahe runtuu u dhiiba wuxuuhi waar labadaydan inaynu halkan ku wada saaxiib nahayee maanta waxay weydiinayow waxaan idin su'aalay rabbiyaal iskhilaafsan oo kala duduwan kanaa lacaga kanaa dahaba kanaa dhoobaa kanaa xalwada ilaahyaal noocaa isku khilaafsan kanaa muuqda kanaa sidana iyo ilaaha awoodda badan ee kelida ah iyo maa wanaagsan waa su-aal iyaga laga sugaya jawaabteeda war waxaan idiin sheegayaa waxaana caabudaysaan waa magacyaal idinkiiyo aabbayaashiin bixiseen macnaa waa ismun biduuni musama waxaa muhiimsan ismigiiyo musamaha dee musamihiiyo meeshii musama ma jiro wax magac loo bixiyaaba ma yaala dee mar haddaanu manfac lahayn ilaahay baa wax fasaxa diin iyo daliil baa wixii caqiidaa loo soo qaataaye maa anzal allahu bihaa min suldaani wax aa ku caabudaysaan oo daliilana uma haysaan xukumkana ilaahaybaa iskaleh marka halkaa waxaad ka arkaysa arrimihii caqiidada isagoo kala hadlayo xukumkiina kala hadlaya xukumkii addoommaha la fare ilaahay uu xukumay dee caqiidadii baaba asal u ah amara an laa tacbuduu ilaa iyaah amarkani waa xukumkii ilaahay marka caqiidadii iyo xukunkii baan kala baxayn dadku inay ilaahay diintiisa isku xukumaan waa nafs alcaqiida caqiidadii wanaagsanayd weeye ah, xukunkaa ilaahay haddii dadku ay ka tagaan meeshii caqiidaba ma taallaba waxay sheegayaan iyo waxa iskhilaafsan waxa ay ku dhaqmayaan ay falayaan marka xukunku waxa uu ka mid yahay qaybaha qaybaha caqiidada iyo cibaadadu ka mid yahay waa towxiidka ilaahay markay culimmadu dee kutubulcaqiida aad akhriyayso towxiidka qaybtii rububiyada ee rabbiga caalamkan inuu ilaahay yahay oo isagu kaa abuuray ka warramaysa iyo qaybtii asmaa'ada iyo sifooyinka ilaahay iyo qaybtii uluuhiyada inuu xaqa cibaadada ilaahay uu leeyahay xaqa cibaadada waxa ilaahay lagu caabudayaa ay tahay in laga amar qaato oo la yidhaahdo adigaannu ilaahay u ku dabagalaoo kaa gudoomanay wixii aad noo keentay marka inilxukmu ilaa lilaah saasay caqiidadii qayb ka midowtay dalika diinu lqayim walaakina akar annaasi laa yaclamuun diinta wanaagsani waa taase dadka intoodii badnayd may garanin dadka intoodii badnayd aan garanaynin bay iyaguna ku jiraan nimankii markaa casharkaasi waraabiyey caqiidadaa fiican buu u laqimay waxa ilaahay addoommaha ka sugayuu u sheegay ilaahay khaaliqii dhabta ahaa iyo makhluuqaadka kale la caabudaya baadilka ah ee markaa lagu sheegayo inay yihiin ilaahyaal ayuu u kala saaray halkaa waxaad ka arkaysaa dee caqiidaduna inay gundhigu tahy camalka dadkao dhan sixideeduna ay mid aad iyo aad u muhiima tahay diinta qaybaheeda kala duwanina marka loo aaminayo inay tae shay ilaahay xaggiisa ka yimina ay tahay nafs alcaqiida oo xukunkiina uu ka mid yahay intaa afartaa aayadood iyo intaasoo aynu soo aragnay markuu u jeediyey manhajkaa dhan kolkuu u dhiibay ayuu dabeetana si kooban ugu dhiibayaa intii ay qaateen kadib wixii uu la doonayay jawaabtiibuu siinaya ilaa ballanta kaga bixi maayeen isagoo muxsin buu ahaaye aan mushqaayad iyo waxba weydiinin waayahay taana dariska dambe aynu ku arki insha allah wallahu subxana wa tacaala